alxamdu lilaah rab lcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiiska boqoliyotoddobiyosideean can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal abu hureyra wuxuu yidhi isagoo nebiga ka soo warinaya calayhi asalaatu wasalaam ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam lam yatakalam fi lmahdi ila alaaa kuma hadlin dharabta ama daragadda kuma hadlin ilaa alaaatun saddex qof mooyaane cid kale kuma hadlin yacnii saddex qof oo keli ah ayaa ku hadlay iyagoo markaa daragadda saaran ama dharabta saaran ciisa nebi ciise waa ku hadlay qur'aankana allah waa inoogu sheego suuratu maryam waa tii ku timi kuwa hadalka marka uu ku hadlay ciise bnu maryam markuu dhashayba inuu hadlay qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba waxaana looga hadliyey waa si uu ciise u beri yeelo hooyadii oo markii dadka qaarkood xumaan ku tuhmeen ayaa markaa ilaahay wuxuu ku beri yeelay carabkii ilmaha yar ee dhashay oo ciise ah carabkiisa iyo hadalkiisa ayuu ilaahay ku beri yeelay wa kaana fii banii israa'iila rajulun yuqaalu lahu jurayj waxaa ku sugnaa reer banu israa'iilna rajulu nin baa ku sugnaa ninkaasoo yuqaalu lahu jurayji la odhan jiray jurayji aa magaciisii kaana yusallii kaana yusallii wuxuu ahaa yusallii mid tukanaya ayuu ahaa jaa'athu waxa u timi isaga oo tukanaya waxa u timi ummuhu hooyadii baa u timi jurayji hooyadii baa u timi fadacathu waa u yeedhay waa la hadashay hooyadii baa la hadlaysa fa qaala wuxuu yidhi oo naftiisa iska yidhi afka kagama hadlayne ujiibuhaa aw usallii miyaan ajiibaa oo hooyada yeedhmadeedaan aqbalaa mise salaadaydaan sii wataayoo ku sii sugnaadaa naftiisuu iska odhanayaa fa qaala wuxuu dhacaysaa fa qaala fii nafsi waxaa la raajix noqoto la miisaan badatay salaadda inuu iska wato dhammaysto taasaa la miisaan badatay fa qaalat waxay tidhi jurayj hooyadii allaahumma allaahow yaa allah laa tumitu ha dilin jurayji xataa turiyahu ilaa aad tusiso wujuuha almuumisaat dumarka xunxun ee sinaysta wejiyadooda ilaa aad tusto ilaahay ha dilin yacnii habaarkay habaaraysay xoogaa uga naxariisatay waa u tudhay may odhan ilaa uu markaa zina ku dhaco ama xumaan ku dhaco ama wax la mida eh, hadilin marka may odhan waxay tii ilaa wejiyadooda aad tusto ilaahay ilaahayow hadilin wa kaana jurayjun jurayju wuxuu ahaa fii sawmacatihi mawdicii yaraa ee cibaadada uu dhistay ee uu ku tukan jiray mid ku sugan buu ahaa sawmacadu waa meel yar oo marka waxa weeye la dhiso cibaado loo dhisay oo lagu khalaaweeyo oo lagu tukado oo lagu cibaadaysto oo lagu wardiyo sawmacadu waa taas buui wa kaana jurayjun jurayju wuxuu ahaa fii sawmacatihi meeshii yaraydee markaa uu ku cibaadaysan jiray ee cibaadada uu dhistay mid ku sugan buu ahaa fatacaradat lahu imra'ah waxay isu bandhigtay qof dumara fa kallamathu way la hadashay fa abaa waa diiday fa atat waxay u tagtay raaciyan mid dhoobiyay u tagtayoo xoola raaca raaciga waxa weeye waa mid markaa dhoobiyo markaa xoole la jooga fa atat waxay u tagtay raaciyan mid dhoobiyo xoolo raacay u tagtay fa amkanathu min nafsiha waxay markaa u oggolaato awoodsiisay xagga nafteeda bimacnaa inuu xumaan ku sameeyo ka sinaysto ayay markaa u oggolaatay yacni waa ka sinaystay iyadaana sababta lahayd ninkii dhoobiga ahaa baa ka sinaystay waxay doonaysaa inay markaa waxa weeye marmariso ha dhow oo ay ku fadeexadiso jurayji saasay uga jeedaa dhagartaas intay leegtay fa waladat ghulaaman ilma calool galay inan bay dhashay fa qaalat waxay tihi min jurayjin ay waladtuhu min jurayjin waxaan ka dhalay oo bimacnaa iga dhalay jurayj ninka la yidhaahdo oo ilmahani jurayj buu ka ahaaday wayna jurayj fa atowhu waa u yimaadeen jurayj dadkii baa soo kacay jurayjoo meeshii cibaadadiisa iskaga sugan sawmacadiisii ayay ku soo dareereen iyagoo xanaaqsan fa kasaruu sawmacatah waxay dumiyeen sawmacadiisii wax caddaynaya waxba lama weydin gabadhii warkii ay ku hadashuunbaa layska qaatay isagiina su'aalba laguma bilaabine waxaa lagu bilaabay markaysa waxaan yacni ficil markaa meesha in la duminayo baa lagu bilaabay fa kasaruu waxay markaa dumiyeen sawmacatahu meeshii yare cibaadada uu dhistay ee ku cibaadaysan jiray ku khalaaweyn jiray ku tukan jiray ee ku wardiyi jiray bay ka dumiyeen wa anzaluuhu waana ka soo dejiyeen inay markaa meeshu markaa meel yacni markaa ka yaro sarraysa meelaha kale ay tahay oo sare loo yaro qaaday baa ka muuqata wa sabbuuhu waana caayeen waa su'aalay maxaa jira waxay yidhahdeen gabadhanaad xumaan ku samaysay oo ilmahan ka dhashay waxay ula hadlayaan si ay xaqiiqo tahay iyaga agtooda wa tawada'a wa sallaa waa weysaystay jurayj oo sallaa waana tukaday uma ata alghulaam dabeedna wuxuu u yimi ilmihii yaraa buu yimi fa qaala wuxuu ihi man abuuka yaa ghulaam aabbaha waa kuu idhi wiilow yaa ku dhalay aabbahaaga qadariga ahi waa kuma qadar ahaan yaa ku aabba ah oo biyihiisa laga abuuray oo biyihiisa laga abuuray aabba sharciya uma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa qadaran in markaa waxa biyahaas laga abuuray baa laga tilmaamaya man abuuka yaa hulaamu fa qaala wuxuu ihi arraaci ninka dhoobigaa baa dhalay buui aabay ah arraaci al baa la geliyey waxaa ka muuqata markaysaga raaci macruufa inuu yahay yacni markaa nin la yaqaan oo markaa waxba raaci oo la yaqaan inuu yahay ayaa marka ka muuqata oo marka arraaci la yidhahdo la iska garanaayo waxay garteen inay qalad ku jiraan ninkanna inay ku xadgudbeen oo iyagii ay xadgudub sameeyeen saasay garteen qaaluu waxay idhahdeen nabnii sawcataka min dahab ilmihii yaraana markuu hadloo beri yeelay qadarkii iyo sharaftii agtooda uu ku lahaa jureej waaba weynaaday tacadii inay ku sameeyeenna waa arkeen waxay ku yidhahdeen nabnii sawmacataka min dahab waxaanu ka dhisaynaa sawmacataka meeshaada yare sawmacada aad ku cibaadaysan jirtay min dahabin dahab baanu ka dhisanay bimacnaa dib baanu kugu dhisaynaa weliba dahab baanu ka samaynaynaa intaanu dahab ururinno baanu sawmacadda dhan dahab baanu ku dhisaynaa dhagax baa ku dhismayna iyo dhoobatoonna qaala laa ilaa min tiin waxba dahab ka dhisine yacni wax kalaa ka dhistaan iyaynay jirin ilaa min tiin inaa dhoobo ka dhistaan mooyaane say dhoobada u ahay dhoobadii igu celiye sidii bay igu celiyeen kaasina waa kii labaad wa kaanat imra'atun turdicu ibnan laha gabadh baa waxay ahaan jirtay mid nuujinaysa ibnan laha ilmayada u sugnaaday bay nuujinaysay oo jacsiinaysay gabadhaasoo min banii israa'iila reer banu israa'iil ka mid a ah. fa marra biha rajulun raakibun duu shaara waxaa soo maray rajulun nin raakibun wax fuushan rakuub oo duu shaaratin qaab wanaagsan iyo qurux u saaxiiba yani haya yani markaa xasana qaab wanaagsan u saaxiiba yani si fiican buu u labisan yahay waxaa ka muuqda marka waxa weeye yani markaa shacni iyo marka waxa weeye yani marka e, qurux baa ka muuqata haybadiisa iyo sida uu yahay duushaara waxaa laga tilmaamaya hay-ad iyo qaab wanaagsan buu leeyahay oo marka la tilmaami karo kaannahu in farta lagu fiiqay fa waxay tidhi allaahumma yaa allah allaahow ijcal ibnii milahu inankayga waxaad ka yeeshaa kaasoo kale ka dhig waxay eegaysaa madharka iyo muuqaalka sare eegaysa waayo dadku waxa weeye badiba waa asxaabu madaahir muuqay eegaan ee bawaatintiiyo xaqiiqada markaa ma eegaan muuqiina dee waa la qurux badan yihin ya waxay tidhi ilaahayow inankayga kaasoo kale ka dhig fa taraka sadyaha waa ka tegay naaskeedii bimacnaa naaskii uu jaqayay afka ku hayay intuu afka kala baxay buu kii eegay fa aqbala cala araakib wuxuu markaa qaabilay oo u jeestay xaggii markaa ninkii rakuubka fuushanaa ayuu qaabilo u jeestay fa qaala wuxuu yidhi ilmihii yaraa ee naaska jaqayey allaahumma allaahow yaa allaah laa tajcalnii midlahu ha iga yeelin isagoo kale ha iga dhigin ilaahayow isagoo kale ha iga dhigin ajiib uma aqbala calaa sadyiha dabeedna wuxuu markaa soo qaabiloo ku jeestay yacni naaskeedii ayuu ku jeestay yamasuhu xaalu nuugayo jaqayo yamasuhu waa massa yamasu waxay noqonaysaa baabu farixa massa ay masisa iyo yamsasuba asalku aha weji labaadna waa loo dabdiyaayo yamusuhu in la yidhaahdo yani xarakadan fatxadee hadda markaa saaran marka markaa faaulkelima oo miimka ah saaran waa tii saarayd cayn alkelima oo saadka hore ah yamsasu marka markii waxa weeye waxaa lagu sameeyey xarakatu naqli baa lagu sameeyo oo xarafkii tadciifkaa laga raray xarakadii oo loo raray xarafka saxiixe ka horeeya wa xuruufu tadciifi ka xuruufi alcillati fi alcilaali binnaqli qaacidadu waatay tahay xurufta tadciifku waxay la mid tahay sida xurufu cillahay ula mid tahay in waxaweeye lagu cilad bixiyo naqliga xarakada la naqlinaayo xarafka saxiixa loo rarayo saasaa yamasu weji labaad waa jiraa yamusuhu in la yidhaahdo miimka la godo faaulkelima la godo oo miimka ah wejigaasina waa jiraa laakiin labada weji waxa fasaaxo badan wejiga kordhiga yamasuhu ayaa afsax ka ah yamusuhu iyadoo ta kalena ay bannaantay yamasuhu xaalu nuugayo oo jaqaayo naaskiisa ayuu naaska qaabila faacilka aqbala ayaa laga xaalaynayaa aqbala huwa calaa sadyiha yamasuhu wuxuu qaabilay xaaluu jaqaayo bimacnaa doonayo inuu jaqo ila markuu qaabilayo waxaa ka sii dambaysa markuu nuugayo ya markuu jeesanayo qaabilayo markaa ma nuugayn ee markuu qaabilay dabadeed ee uu markaa waxa weeye markaa naaskii afka gashaday markaasuu nuugayaa marka waxay noqonaysaa xaala manuuya qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi kaannii andur ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaad i mooddaa buu yidhi inaan arkaayo nebiga calayhi asalaatu wasalaam eegaayo yamasu xaaluu markaa nuugaayo isbacahu fartiisa uu nuugayo yacni markuu nebigu qisada sheegaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu u matelay muuqaal ahaan sidii ilmihii oo jaqayo oo kale markaasuu fartiisa intuu afka yaro geliye ayuu sidii wax markaa yani dee nuugayo oo kale ka dhigay ya sidii ilmo markaa naas oo kale waxay ka mid tahay asaaliibta nebiga sala allahu aleyh wasalam wanaagsanee dadka uu cilmiga ku beri jiray ee wax ugu sheegi jiray inuu ashyaada qaarkood yacni waxa weeye ficillo ayuu markaa ugu tusaalayn jiray uu ku tilmaamayo o ku matelaayo shaygii markaa waxa weeye uu ka qisoonayey si ay dadku markaa waxa weeye siday wax arkayaan oo kale u noqoto isbacna waxa weeye luqaad baa ku bannaanoo yacni markaa hamsada iyo ba'da saddexda xarakaa ku bannaan mid walba in la kordhigo lahoos dhigo la godo sagaal luqaa ka imanaysa sagaal luqo ayaa ka imanaysa wa hamza unmulatin halis wa haalisahu atiscu fii usbuucin wakhtin biusbuuci waatuu naadimkii uu yidhi hamzada unmula ku sugan anaamil mufradkeedoo unmula ah hamsadiisa ku sugan iyo xarafka ku saddexdaa saddex xarakee oo mid walba waxaad ku bannaysaa kordhig hoosdhig godaal ya attiscu fii usbucin sagaalkaa luqo usbucna waa ku sugan tahay oo sagaalku waxay ka soo baxayaan ta hore markay saddex ku bannaan tahay ta ku saddexdaana saddex ku bannaan tahay alaasa fii alaasa saddex saddex lagu dhiftay waxay noqonaysaa sagaal sagaal luqaa ka imanaysa sagaal luqo ayaa markaa ka imanaysa yani saas wey marka sagaalkaa luqo isbuucna waa ku sugan tahay wakhtim biusbuuci waxaanad ku khatintaa usbuucna ku khatin oo aad marka waxa weeye ba'da godaalkeeda aad ishbaaciso usbuuc marka waaw soo galo waa tobankaa luqaa gelaysa ha yeeshee luqaadkaas iyadoo ay wada bannaan yihiin fasiixna wada yihiin way sii kale fasaaxo badan yihiino waxaa ugu fasaaxo badan isbacahu hamzada la hoos dhigo ba'dana la kor dhigo waa afsaxu luqaat yacnii kelmadaha fasiixa inay sii kala fasaaxo badnaadaan waa dhacdaa iyagoo asalka fasaaxada ka siman haddana ay ziyaado ku kala yeeshaan fasaaxada kaannii anduru waxaad ii mooddaa buu yidhi abu hurayra odhanaya kaannii anduru waxaad ii mooddaa inaan eegaayo ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam inaan hadda eegayaad ii mooddaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yamasu xaal uu nuugayo yani sidii wax nuugayo kale uu yahay isbacahu fartiisa marka uu nuugayo marka annabiy baa laga xaalaynayaa jumladan yamasu isbacahu uma mura biamatin intaa dabadeed waxaa la soo mariyey gabadh addoona la soo mariyey gabar addoona ayaa la soo mariyey oo lala soo maray gabadha waa la garaacayaa sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan waa gabadh la garaacayo waana addoona waa la wadaa fa qaalat waxay tidhi inanka hooyadii allaahumma allaahow ilaahayow laa tajcal ibnii mila haadih inankayga ha ka dhiginoo ha ka yeelin taasoo kale mid la mida ah ha ka yeelin gabadhaa yacani la garaacaya ee xaaladdaa ku sugan oo kale inankayga ha ka dhigin fa taraka sadyaha jaqistii naaska uu jaqayey buu ka tegayoo markanna waa ka fuqay yani afkii buu kala baxay faqaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow ijcalnii milaha waxaad iga yeeshaa mid addoontaa la mida iga yeel addoontaasoo kale ilaah uga dhig fa qaalat lahu ilmaha yar hooyadii waxay ku tidhi lima daak maxaad sidaa u leedahay ninkii waxa weeye markaa rakuubka fuushanaa ee quruxda badnaa ee markaa waxa weeye xaragoonayey ee markaan idhi ilaahw kaasoo kale ka dhig waxaa ilaahu ha iga dhigin gabadhan marka waxay addoon tahay marka waxa la dilaye la garaacaye la dulleeyeyna waxaad leedahay ilaahu marka taasoo kale iga dhig fa qaala ilmihii yaraa wuxuu yidhi alraakibu jabbaaru min aljabaabira kii waxa weeye markaa fuushanaadda badda wuxuu ahaa jabbaarun mid kibray oo markaa isqaadqaado yacni markaa waxa ama layn badan oo dulmi badan oo dadka dirqin badan oo min aljabaabirati jabaabirada kibirtay ka mid a ah. wa haadihi alamatu addoontanna yaquuluuna waxay leeyihiin saraqat zanat waxbay xadday way sinaysatay nusaha qaarna waxay u dabdinayaan saraqti zanayti saraqti waxbaad xadday bay ku leeyihiin zanayti waad sinaysatay nuskhada daarulminhaajna waxay qoraysaa saraqat iyo zanat marka midna waa cala alxikaaya midna waa cala almukhaataba midna waxa weeye buu ka xikaayoonayaa siday marka odhanayeen oo macnaheedii sheegaya midna waxaweye hadalkii ay ku yidhaahdeen kula khitaabayeen buu markaa sideeda usoo naqlinaya saraqtii iyo zanayti marka la yidhahdo saraqat waxbay xadday bay leeyihiin zanat way sinaysatay leeyihin ama waxay ku yidhaahdeen saraqtii waxbaad xadday zanayti waad sinaysatay walam tafcal manayna samayn ee way masabidayaan sidaana ma yeelino may samayne way masabidayaan markaa saddexdaa nin ama saddexdaa qof ayaa markaa dharabta ku hadlay marka saddexdii markii lasoo sheegay ciise sidiisaa loo sheegay laakiin kuwa dambe qisooyin bay ku dhex jiraan saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen macnuhu wuxuu u dhacayaa waalwaladu aladii dukira fii qisati jurayj in ciise ay ku cadfan tahay oo la yidhaahdo wa kaana fii bani israa'iila rajulun marka ninkan jurayj isagu markaa dee daragada kuma hadlin laakiin sababtiisaa daragadda loogu hadla ilmaha yar ee markaa waxa weeye markaa gabadhani xaaraanta ku dhashay mase bidaysay ilmaha yar buu ahaa ka markaa ku hadlay daragadda ku hadlay sababta jurayj baan uga hadlay marka macnuhu wuxuu u dhacayaa waalwaladu aladii dukira fii qisati jurayj yacni ka labaad waxa weeye waa ninkii lagu sheegay qisada jurayj ama markaa jurayj beri yeelayey ama walwaladu aladii kaana yubari'u jurayjan waa ilmihii markaa jurayj beri yeelayey kan saddexaadna waxa isaguna qisu ku dhex jiraa oo isaguna waxa weeye qisada wuxuu markaa tilmaamayaa wa kaanat imra'atun turdicu ibnan laha marka macnuhu wuxuu dhacayaa walwaladu aladii yacni waxa weeyaan markaa ilmihii marka waxa weeye turdicuhu ummuhu oo deedna qisada noocaya noocaasi dhacday marka saddexdaa qof baa ku hadlay daragadda cid kale kuma hadlin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xasriga xadiiska lagu koobay cidda marka waxa dharabta ku hadashay mahdiga waxaa loo isticmaalaa ilmaha markuu dhasho gogasha yaree loo dhigo daragadda ama firaashka yaree loo goglo xaaladaas aanu fadhiisan karin ee kici karin ee gurguuran karin xaaladda caynkaas ah dharabta markaa waxa la saaro ama daragada la saare firaashka yare loo dhiga loo goglo yacni markaa kaasaa waxaa la yidhahdaa mahdi baa la yidhahdaa marka cidii dharabta ku hadashay ama daragada isagoo saaran ku hadashay saddexdaa keliyaa jira buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xasri baa ku sugan iyo waxaa jira bay yidhahdeen culamada qaarkood cid kale oo markaa aan saddexdan ahayn oo iyaguna dharabta ku hadlay baa jira markaasay waxay sheegeen yacni markaa dhowr bay markaa sheegeen ilaa ay gaadhsiiyeen yani markaa ilaa koob iyo toban ay gaadhsiiyeen ama afar iyo toban qaarkood ay gaadhsiiyeenba waxaa ka mida marka ashyaada kale ay sheegeen asxaabu lukhduud markii waxa weeye e, dadkii muslimiinta ahaa dabka lagu guraayey suuratulburuuj baa lagu sheegay qisadooda iyadoo ijmaaloo duuduubane axaadiistuna waa sii ballaadhisayeen waa sii caddaysayeen waxaa markaa jiray ilmo yar oo markaa ay hooyadii sidato oo dabeedna marka waxa weeye ilmaha yari uu hadlay intay hooyadii marka ilmaha la warwartay oo istiri marka waxa weeye waxaana dadka lagu lahaa ka noqda oo gaalooba haddaa gaaloobi weydaan dabkaa laydinku ridaya marka xoogaa marka waxaweye ilmihii eh, iyadoo sida ayay marka waxaweye ka warwartay dabkan xoogaa taradud baa ku yimi markaasaa ilmihii yaraa la hadlo uu yihi marka waxa sabir marka xaq baad ku sugan tahay waxaa ka mid a ah marka waxa weye washahida shaahidu min ahliha qisada markaa suuratu yuusuf laynoogu sheegay ayaa ka mid a ah, ashyaaday soo arooriyeen ee culamadu markaa ay tilmaameen marka culammada qaarkood si ay u jamciyaan waxay dooneen inay yidhaahdaan waxaa lagu xambaarayaa saddexdan inay markaa reer banu israaiil keliya ahaayeen ayaa marka lagu xambaaraya bacdibaa saa maray bacdi kale waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa markii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam saddexaasaa loo sheegay deedna saddexdiibuu ka warramay markiiba dambe ayaa markaa ziyaado kale loo sheegay oo loo tilmaamay laakiin wejiga ugu fiican waxay tahay siday culamada qaarkood ay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa eh, dharabtay ku qaydantay tani ashyaada kale soo arooray wixii ka sugnaaday waxay noqonayaan in waxawe iyagu dharabta ayna ku sugnayn ay ka yara weynaayeen sabi ha ahaadaan laakiin xaaladdan dharabta inayna ku sugnayn baa lagu xambaaraya marka xasrigana sidiisaa loo deynayo ashyaadan kalena waxay u qaybsamaan waxaan sugnayn inay markaa dharabta ku hadleen inay markaa iyagoo yar oo sakiira ah oo da'dii lagu hadli jiray aan gaarin inay hadleen inay sugnayn qaarkood qaarna inay wakhti ay hadleen ay ahayd wakhti dharabtii ka dambaysay yacni markaas ayna taa lagu xambaaray tan wa shahida min ahlihana waxaa laysku khilaafaa ma nin weyn buu ahaa ayaa boqorka hadalka ku yidhi mise ilmo yaroo sabi daragada saaran baa yidhi labada qowl way sheegeen culammadu wejiga arjaxina waxay tahay waa inuu markaa shakhsi weyn ahaa waayo hadduu ilmo yar ahaan lahaa dee inuu markaa qariino iyo calaamado iyo sheego uma baahdeen yacnii inuu hadlay oo ilaahay ka dhawaajiyey bes baaba xujo ugu fillayd ya laakiin marka waxa weeye inuu yahay in kaana qamiisuu qudda min qubulin iyo in kaana qamiisuu qudda min duburin iyo qaraa'intaas iyo amaaraadka inuu tilmaamo xaaje uma qabeen hadduu markaa ilmo yaraan aan hadlaynin hadduu ahaan lahaa hadalkiisa uu hadlo yacni waxay ahayd arrin khaariqi licaaday noqon lahayd yacni xujo kale looma baahdeenba sida marka waxa weeye qowmkii jurayjba markii waxa weeye ilmihii yaraa u hadlay oo uu yidhi waxa weeye fulaan arraaci ayaa aabbahay ah xujo kale sidayna ugu baahan bayna xujo kale ugu baahdeen qisadan kolley fawaa'id fara badan baa ku sugan oo lagala baxaya waxyaalaha markaa qisada laga qaadanayo waxaa ka mid a ah oo laga dariishanayo dadka qaarkood inuu ilaahay ka hadliyey iyagoo da'dii lagu hadli jiray aan la gaadhin inuu ilaahay ka hadliyey xikmo rabbaaniyina ay ku sugnayd mid walbana sabab baa keensatay waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, ninka caabidka cibaadaysan jiray in waxa weeye yacni gabadhi inay masabiday oo dhagarta caynkaasa samaysay waxaa laga qaadanaya dadka ahlulfasaadka ahi inay markaa jecel yihiin dadka wanwanaagsan ee saalixiinta inay sumcadda ka dilaan oo ceebeeyaan oo dhaleeceeyaan waata cusmaan ibnu cafaan laga sheegay inuu yidhi waddat izaaniyatu low zana nisaau kulluhun gabadha sinaysataa waxay jeclaysataa habluhu dhammaantood inay wada sinaystaan yacni gabadh oo wanaagsan inayna jirin bay jeclaysanaysaa oo dadku inay la wada mid noqdaan si aynay u noqon marka waxa weeye yacni mid cambaaraysan si aynay u noqon waxay jeceshahay markay gabadhi xumaato inay habluhu dhammaan wada xumaadaan oo wada garcadaan ayay markaa jeclaysanayaan marka wax alle wuxuu u geystay ma jiro ya waxay ka ba'aysaa ninkaasi marka waxa inuu cibaadadaa qaabilsanaado sharafta iyo wanaaggaa lahaado xumaanta marka ay ku jirto oo kale marka aanu la imanin ya ee marka waxa weye isagu nadiif ahaado ya oo sharafi u sugnaato ayuu markaa ka ba'aysaa dabeedna waxay doonaysaa inay sumcadda ka disho oo sumcad dishay rabtaa markaa dabeedna dulmiga caynkaasa ah, waxay u samaynaysaa yacni sumcaddil taasay u samaynaysa marka markii hore waxay isku dayday isaga marka inay ka hesho yacni xumaanta inuu ku sameeyo ya intay soo doonato meeshiisii ugu tagtay halkuu ku cibaadaysanayey ayaa iyadoo issoo qurxisay waxay doontay marka waxa weeye inay yani markaa fitnaysay doontay waana dhacdaa dumarka markaa xunxumi inay markaa doonaan dadka wanaagsan inay markaa fitneeyaan hadday doonto waxay kugu imanaysaa marka iyadoo markaa eh, iska dhigaysa su-aal inay ku weydiinayso oo waxa weeye ayay markaa hadday doonto ku imanaysa oo dabeedna markaasay waxaweeye iyadoo ismaldhiqinaysa yani markaa dabeedna waxa weye ay doonaysaa marka qofkii inay fitnayso ay doonaysa marka in aad looga taxadiro oo la layska jiro ayaa marka laga qaadanaya markay nafteedii u bandhigtay yani waxa weeye ama orah ahaan iyo xaal ahaanba nafteedii ay u bandhigtay ou aqbali waayey xaaladda caynkaasa ayay waxay samaysay inay nin markaa dhoobiya isu dhiibto dabeedna markaasay waxa weeye markaa xumaantii uu ku sameeyey ilmihii calool galay ayay waxay tidhi jurayj baa dhalay ilmihii markay dhashayba waxay tidhi ilmahan jurayj ayaa dhalay waxaa ka muuqata waagaa inaynay markaa dumarka iska rumaysan jireen waxay yidhaahdaan reer banu israa'iil wixii markaa dumarka ku yidhaahdaan inay iska aqbali jireen waayo gabadha caddayn lama weydiin midnaba wax su'aalah lama su'aalin lama odhan maxaa caddaynaya maxaa caynkana xataa markay jurayj u yimaadeen su'aal may weydiin war waxaan ma qabtaa war maxaa ka jira war gabadhan mays aragteen kullu daalika laguma odhan waa lagu bilaabay uun ya inta lagu soo qamaamay ayuunbaa lagu bilaabo meeshuu ku cibaadaysanaya laga dumiyey war maxaa dhacay markuu yidhina waxay yidhahdeen gabadhan baad markaa waxaa ku samaysa maha isagii waxba laga weydiin maayo ya marba hadday tidhaahdo khalaas waa dhammaatayba waaba dhammaatayba hataa gaaladii carbeed waxay samayn jireen wax tan oo kale shabahay samayn jireen waxay samayn jireen dumarka markaa waxaan yacni dhillaystaa oo xumaanta markaa sameeyaa inay markaa waxa weeye eh, ninkay doonaan qabsadaan oo raggii ay is arkeen hadda waxaa laga yaabaa marka waxa weye intaas oo ninoo kala duwan inay kulmeen kayadu ka xulato bay qabsan jirtay markaase ohan jire kaasaa dhalay isaguna ma diili karayn marba hadday gabadhaa kulmeen oo is arkeen yani marka waxba ma diidi karin marka way yaro shabbahdaa laakiin farqa udhexeeya jurayj marka waxaa weeye dee xumaan isagu eh, iskumabay aragba yadaa isku dayday isaguna kama yeelin waxaa laga qaadanayaa eh, qisadan fawaa'id waxaa ka mida samafalka hooyada loo samafalaa inuu arrinkeedu wen yahay xaqa hooyadu siduu u weyn yahaa laga qaadanaya ama labada waalid xaqooda siduu u weyn yahay hadda mawdican waxa ku sugan hooyada marka xaqooda siduu u weyn yahay ba laga qaadanaya oo markay noqoto cibaadadii sunnada ahayd iyo salaaddii sunnada ahayd iyo samafalka hooyada waxaa la hormarinayaa samafalka hooyada waayo hooyada in loo samafalaa waa waajib weeye waa faral laakiin salaadda sunnada in la tukadaa waa sunne waxaa la yidhaahdaa faralka iyo sunnuhuna hadday iscaaridaan oo labadii lala wada iman kari waayo dee faralkaa la hormarinayaa man shaqalahu alfardu can lnafli fahuwa macduur waman shaqalahu alnaflu can ilfardi fahuwa maqruur ruuxa faralku ka mashquuliya sunnaha waa mid loo cudurdaaray cudurdaar buu haystaa waman shaqalahu alnaflu can lfardi ruuxa ka mashquuliya sunnuhu can ilfardi faralka ka mashquuliyaana fahuwa maqruur waa mid la kediyey marka salaada sunnada uu tukanayay iyo ijaabada uu ajiibaayo hooyadii oo u samafalayo waxaa labada mudnayd inuu hooyadii u samafalo ajiibo saas aawadee hadduu faqiih ahaan lahaa jurayj hooyadii buu ajiibi lahaa hooyadii ayuu ajiibi lahaa marka xaalka waxa cinda alistixaam weeye waa markaan labadu kulmi karin laakiin marka waxa weeye ay labadu kulmi karaan labadaba waa lala wada imanayaan labadaba waa lala wada imanaya hooyadii waa u cadhootay markuu ajiibi waayo salaaddiisii iska watay salaadiisii markuu iska watay oo u cadhootay marka xaqeedii inaanu ka soo bixin bay u aragtay dabeedna way habaartay waxay ku tusinaysaa habaarka waalidku ama hooyadu in marka habaarkeedu khatar yahay ducaday markaa kugu habaartana inay kula helayso ayaa laga qaadanaya marka aad iyo aad in laysaga jiro baa laga qaadanaya markay kuu yeedhana waa inaad deg deg u ajiibtaa yani salaaddii faralka ahayd sida saxiixa looga bixi maayo bacdu ahlicilmi oo yidhi salaadda faralka haddii wakhtigeedu waasic yahay xataa waa looga baxayaa ya siaa yidhi waa jiraan laakiin sida saxiixa ah yacni faralkii waa la dhammaysanayaa hadduu wakhtigu cidhiiri yahay waa laisku waafaqsan yada salaaddii faralka haddii wakhtigu dayiq yahay oo cidhiiri yahay in marka waxa weeye aan hooyadii la ajiibayn ee la hormarinaayo faralkaoo la dhammaysanayo taas waa laysku waafaqsan yahy laakiin wakhtigu hadduu waasic yahay oo waajib muwasac ay tahay salaadiina uu galay taasaa khilaafku markaa ku jira saxiixu waxay tahay inuu faralka dhammaysanayo waayo wakhtigu muwasacba ha ahaadee mar haddii cibaadadii faralka ahayd uu gudagalay nisbadiisa wuxuu u noqday wakhtigan inuu markaa faralkii yani markaa gaar ugu tacalluqo oo marka hore waxa wakhtiga muwasaca yani xilli kastoo ka mida waa tukan karayiin yani waxay u ahayd jaa'is inuu tukado awal waqti waqtiga awalkiisa iyo dhexdiisa iyo aakhirkiisa ha yeeshee markuu waxaweye awalkiisii salaaddii uu gudagalay faralka ahayd tacayan wakhtigan baa mutacayin noqday wakhtigan baa mutacayin noqday marka xaaladda caynkaasa waa dhammaysanayaa laakiin sunne hadday tahay sunnihii waa looga baxayaa hooyadii waa la ajiibaya aabbihii waa la ajiibaya oo salaada sunnada waxaa ka horeeya ijaabada la ajiibayo cibaadada ilaahay oo sunno a ah markaa laga hormarinaayo eh, ijaabada marka waalidka ama hooyada la ajiibaayo taa la hormarinayo bal maxaad moodday shay aan markaa yacni ahaynba sunnaba aan ahayn oo cibaado ilaahay aan ahayn ee mubaax ah ya shay mubaax ah oo iska bannaan ama iska adduunye ah ama iska mubaax iska bannaan qofka ku mashquulsane ajiibi waaye ka warran se arrinkiisu kama sii daro marka waxa weye calaa kulli xaal yacni way habaartay jurej hooyadii sababtay u habaaraysaana waxay tahay waxay u aragtay xaqeedii inuu markaysa markaa aanu ka soo bixin oo waxa weeye markaa samafalkeedii aanu fulin oo nooc marka waxa weeye markaa qalada uu kula dhaqmay saasay u habaartay lakiin waa u tudhay oo may odhan ilaahayow ilaahu ka sinaysto markaa dumarkaa xunxun ha ma odhan ama ilaa laga dilo ama ilaa musiibo noocayo noocaasi ku dhacdo iyadoo habaaraysa haddana waa u tudha waxaa laga qaadanaya raxmadda hooyada waxay tii ilaahayo ilaa ad wejiyada yani markaa dumarka xunxun wejiyadooda ha dilin ku atusto soo aniga inuu ii soo jeesto wejigayga marka waxaweyaan yani soo qaabilo ma diidin oo aniga i arko ya dumarka xunxun wajigooda ilaa uu arko ilahay ha dili ducadiina sidii baa loogu aqbalay ahbaarkii ugu dhacay marka calaa kulli xaal waa la imtixaanay imtixaanka noocaasa ku dhacay waxyaalaha kale laga qaadanaya waxaa ka mida cidda markaa cibaadada iyo taacada iyo wanaagga u saaxiibka haddiiba la imtixaano oo dhibaata ay ku timaado in ilaahay haddana marka ka saaro musiibadii iyo dhibaatadii tacaraf ila allahi fi alrakhaa yacrifka fi shidda yacnii ruux hadduu markuu ladan yahay dhibtu aynay ku sugnayn oo allaha caabudaayo oo taacada iyo cibaadada iyo asidqu maca allah uu farabadinayo hadday kurbo iyo dhibaata ku timaadana ilaahay waa ka samata saaraa oo faraj ayuu keenaa faraj ayuu u keenaa waxyaalaha kale xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mida ciddaa markaa yacni u saaxiibka ah cibaadada iyo taacada u saaxiibka ah haddiiba ay markaa qaldanto ay noqoto cidda xaqa ku lihi inay markaa yacni marka ay doonayso inay markaa edbiso in markaa waxa weeye ay u tudho jurayj hooyadii dee habaarkii markaa waxa weeye may sii fogeyn xataa yacni waxa weeye may odhan ilaa aad ku dhacdo marka ama zino ama xumaan aad ku dhacdo may odhan ee waxay tidhi allaahuma laa tumithu xataa turiyahu wujuuha almuumisaat yacni waxa weye iyadoo habaaraysa haddana waa waa u tudhay waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a ducada markaa hooyada in markaa la aqbalayo ay mustajaabo tahay sidaa habaarka loo aqbalaya ayaa markaa ducada kale ee wanaagga ana loo aqbalayaa waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, marka qofka dhibaata ku timaado inuu xagga ilaahay u argagaxo ma odhan marka waxa weeye bal hadda cid marka aan ku eerto yacni waxa weeye cid markaa weji leh cid magaca leh cid kadaa leh yacni inuu markaa u irkado isuma dayin wuxuu sameeyey markiiba inuu marka xagga ilaahay u jeestay idaaya buu yidhi in yar dabeedna wuu weysaystay dabeedna wuu tukaday dabeedna ilaahay buu beriyey ilaahay ayuu beriyey marka fazica ila allah ya xagga ilaahay ayuu argagaxay fafiruu ila allah xagga allah u carara xagga allah u carara marka waqtiyada dhibaatooyinku jiraan in xagga loo cararo ama haddii musiiba qofka ku timaadiyo kurbo inuu xagga ilaahay ku eerto ayaa laga qaadanaya xagga ilaahay u cararo waxaa kaloo laga qaadanayaa ducooyinka yacni marka weyn ama xaajada weyn ee qofku doonaayo inuu ilaahay ku baryo inuu marka ka hormariyo cibaado tawasul ah oo inuu markaa soo weysaysto inuu markaa waxa tukado inuu bacda dalik marka waxa weeye ilaahay baryo marka horumarinta marka waxa weeye weysada iyo salaada laga horumarinayo waxaa laga qaadanayaa inay marka xagga aqbalaadda iyo ajiibitaanka u dhowaansho badan tahay ayaa laga qaadanaya mawaadic kalena waa soo aroortay hadday tahay marka towbo uu ilaahay weydiisanayo ruuxu inuu ka hormariyo laba ragcadood inuu tukado xadiis bay ku soo aroortay hadday tahay ducaaul istikhaara marka uu samaynaayo inuu salaad ka hormariyo yacni iyadana waa soo aroortay marka taasna waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid ah danaha waaweyne qofku uu leeyahay inuu marka ka hormariyo markuu ilaahay baryaayo cibaado uu rabbi ugu tawasulayo yacni markaa inuu ka hormariyo waxaa kaleoo markaa ka mida waxyaala laga qaadanayo rajo badan in ilaahay lagu qabo oo ruuxi markaa ay habboon tahay rajada uu ilaahay ku qabo inuu weyneeyo eh, waayo isma odhan waxa weeye eh, haddii aad saas samayso eh, ma helaysid markaa waxaad doonayso ee waxa weeye quwatu rajaa billaah ayuu la yimi yacnii intuu markaa waxa weeye weysaystay oo labadii ragcadood tukaday oo allah baryey ayuu ilmihii yaraa intuu u yimi ayuu yihi man abuuka isagii la hadlay ui yaa ku dhalay ya yaa ku aabba'a yacnii inuu ilmuhu la hadlaayo u jawaabaayo rajo badan buu ka qabay waxaa kaloo ka mid mida ah ashyaada laga qaadanayo ihbaatu karaamaati alawliyaa karaamada awliyada in la sugayo ayaa laga qaadanayaa waayo arrinkan jureej u dhacay waxay noqonaysaa karaamo ayay noqonaysaa marka waxay soo gelaysaa karaamaat alawliyaagii ayay soo gelaysaa waxyaalaha kale laga qaadanaya waxaa ka mida ah weysadu ummaddan inayna ku gaar ahayn oo ummadihii hore qudhoodu inay weysaysan jireen baa laga qaadanayaa saas aawadee xadiiska sheegaya in ummaddan lagu gaar yeelay xubnaha weysadu inay caddaadaan oo ay iftiimayaan oo nuurayaan waxa weeye iftiinkaa iyo nuurkaasaa lagu gaar yeelaye asalka weysada laguma gaar yeelin ee ummadihii hore oo weysaysan jireen sida xadiiska marka uu sheegaayo oo uu caddaynaya axaadiis kaleba ay tilmaamayaan waxaa ka mida ah markaa umuuraha marka laga qaadanayo fitnada dumarku siday u weyn tahay ayaa ka mida waxyaalaha laga qaadanayo ee xadiiska marka lagala baxayo ayaa marka ka mida marka fawaa'id fara badan baa xadiiskan marka laga qaadanaya oo lagala baxaya waxyaalaha marka laga qaadanayo waxaa ka mid a haddiiba laguu qaldamo in waxaweeye ziyaado aanad ka doonin oo waxaweeye iminka markii ay ogaadeen nimankii inay qaldameen oo baraa'adii eh, jureej umberida ahaa ay caddaatay waxaabay markaa dooneen inay dahab uga dhisaan waxaa la soo wariyey inantan inay ahayd ina boqor inanta waxaan samaysay inay ina boqor ahayd marka waxaabay yidhaahdeen dahab baanu markaa sawmacada kaaga dhisaynaa meesha yaraad ku cibaadaysanayso dahab aanu kaaga dhisno deed waa diidey maya dhoobadii ay ahayd iigu celiya buuli markii hore dhoobay ahayd yani waxuu ka dalbay intii uun marka ay ku sameeyeen in marka waxa weeye waxay ka burburiyeen inay u qaandhamaan bis laakiin ziyaado ay oggolaayeen kama qaadan ya meesha baanu kaaga dhisnabayn dahab oo sawmacadaad ku cibaadaysanaysay aad gelaysaaba ha noqoto midaanu markaa ka samayno dahab markaa dahab ka sameeya iyo xadiid ka sameeya iyo marka fiddo ka sameeya iyo naxaas ka sameeya iyo yani dhagax ka sameeyo midnaba kuma odhanay dhoobadii ay ahayd igu celiye buuri dhoobadii ay ahayd igu celiya waayo sawaabkiisa iyo ajarkiisa allah buu ka doonayaa dadka marka waxa beddel ka dooni maayo yani arrinkanna waa sabrayaa waana wax markaa derajadiisii lagu kordhinaayo masaa'ibta qofka haddii lagu sallido oo musiibadii uu sabro uu adkaysto yacni waxa weeye waxaa ugu sugan rifcatu daraja derajo koraysa ayuu ku gaarayaa sabirka iyo waxa weeye markaa musiibadaas yacni ku dhacday dembi baa lagaga daadinaya sabirka iyo markaa uu la yimina daraja loogu kor qaadaya oo markaa maqaam sarreeya ayuu ku gaarhaya maqaam sarreeya ayuu ku gaadhaya waxaa ka mid a fawaa'idda marka laga qaadanayo qisadan yacni marka laga qaadanayo haddii faralka iyo sunnuhu ay iscaaridaan oo la wada samayn kari waayo in faralka la hormarinayo sidaynu horeba usoo tilmaanay calaa kulli xaal fawaa'id fara badan baa lagala baxaya qisada oo laga deliishanaya qadarka dambe ee qisada oo ku saabsan inankii raaya isaguna ku ducaystay inaanu ilaahay ka yeelin ninkaas waxa weeyaan jabbaarka ah oo kale marka isqaadqaadaya kibraaya oo kale inaanu ka dhigin iyo markaa addoontii la dulminayey ee la masabidayey ee la garaacayey inuu yidhi ilaahu taasoo kale iga yeel waxaa laga qaadanayaa madaahirta iyo muuqaalada inaan lagu kadsoomin ya yacni madharka haddii la eegiyo muuqaalka dee ninkan marka waxa weeye muuqaalkiisu waa muuqaal cajiiba oo sha'ni ilehoo wax ka muuqdaan inuu marka waxa weeye dadku waxay qadariyaan ila dadku waa indhaku garaad leh ayay markaa ku arkayaan oo markaa ay kula dhacayaan ninkan gabadhan madharkeeda iyo muuqaalkeeda haddii la eegana waa addoon laleeyahay waad sinaysatay waxbaad xadday oo la garaacayo marka taas marka waxaa weeye madharkeeduna dee madhar qofka soo jiidanaya ma aha waa muuqaal yacni markaa dadkii marka waxa weyaan ay dhibsanayaan oo ay karaahiyeysanayaanoo inuu hooseeyo kale ay u qaadanayaan laakiin shataana maa baynahumaa ya madaahirta umuuruhu maaha iyo muuqaalada waxa marka waxa weeye eh, kanna waxay wuxuu ahaa mid hooseeya waayo mid kibraaniyo isqaadqaadayo aan wanaag lahayn buu ahaa ka markaa rakuubka fuushanaa ee maryaha quruxsan sitay eh, gabadhanna waxay gabadh la dulminayo ayay ahayd marka cindallaahi dee waxa markaa sharaf badan ka taqwada badan ya ina akramakum cinda allaahi atqaakum marka xaqaa'iqda ay umuuraha ku dhisan tahay marka inaan madaahirta lagu kadsoomin ayaa markaa laga qaadanaya intee madhar muuqaal wanaagsan ayaa haddana marka waxaweeye aad iyo aad u liita oo aad u hooseeya intee muuqaalkiisu marka waxaweeye uu markaa aad u koreeyaa oo dadka ula muuqdaa muuqaal aad u fiican inuu yahay haddana waxaweeye cindallaahi hooseeya marka waxaweeye inaan madaahirta lagu kadsoominna waa laga qaadanaya iyo muuqaallada xadiidka boqolyoideedyoieean can xudayfata radia allahu tacala canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul rasuulku waxau yidhi sala allahu aleyh wasalam xudayfa ayaa wuxuu odhanayaa waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu ay qaa'ilan xaaluu odhanaayo ayaan maqlay ina rajulan xadarahu almowt nin ummadihii hore ka mida ayaa waxaa ku soo xaadiray almowtu ay asbaabu almowti asbaabtii geerida oo sakaraadkaabaa ku soo xaadiray yacni sidii wax nafta laga qabanayo ayuu noqday falammaa ya'isa min alxayaati markuu ka quustay noloshii uu xaqiiqsaday tan inay baxayso naftani aw dhimanaayo nololna ka quustay awsaa ahlah wuxuu u dardaarmay ehelkiisiibuu u dardaarmay idaa ana midtu wuxuu yidhi haddaan anigu dhinto mutu iyo mittu labadaba waa la odhan karaa labaduba waa fasiix labadubana qur'aankay ugu yimaadeen mawdic kasta oo ay ku timi labadaba waa la akhriyey labada qiraa'aba muta iyo mitta wahaakada waxaanay tahay maata yamaatu iyo maata yamuutu bay kala ahaydoo laba maado weeyaan marka midna waxaa laga keenay maata mutu midna waxaa laga keenay maata yamaatu ayaa laga keenay labadubana waa fasiix weji kaleo saddexaad waa jiraa oo maaddadaasi ay leedahay oo maata yamiitu ah maatii wadaadkii cabiraayey ah, si loo dabdiyo beytka uu ku cabiray man manacat zawjatuhu minhu lmabiit kaada yamuutu wayamaatu wayamiit yacni wuxuu yidhi kii eh, haweenaydiisu ay u diiddo hoyaatinka ay erido ya amaba isu diiddo kaada yamuutu wayamaatu wayamiit wuxuu ku sigtaa inuu dhinto marka wuxuu ka cabirayaa yani markaa inay ku timaaddo saddexda wejiba saddex wejibana qaamuusku waa qoriya wuxuu idhi idaa ana muttu haddaan anigu dhinto fajmacuu lii xataban kaiira waxaa ii soo ururisaan ay lixarqii gubista ay gubaysaan waxaa u soo ururisaan xataban xaabo kafiiran fara badan wa awqiduu fiihi naara shida oo huriyana xaabada gudaheeda waxaa ku hurisaan dab ku huriya xataa ida akalat laxmi bimacnaa igu rida anigana anigana igu rida oo dabkaa igeliya amaba xaabada marka horeaba lagu rasaynayaayo yani isaga la dul saaraya dabeedna lagu shidaya ila markii hore uhi fajmacuu lii xataban kasiira xataa idaa akalat laxmii ilaa ay cunayso dabkaasi akalat waxaa loo jeedaa dabka ay hiya naartu laxmii hilibkayga ay cunayso wa khalasat ilaa cadmii ay gaadhayso lafahayga famtaxashtu dabeedna marka aan gubto fakhuduuha qaada yacnii hilibkiiyo wixii kaloo dhammi waa dhammaadeen lafihii oo markaa waxa weeye keliyaa soo hadhay dabkii ma cunayo lafihii laakiin waa jilcinayaa fatxanuuha lafaha burburiya lafaha burburiyo waxaa ka dhigtaan shay taxiin ah oo waxaweeye markaa xashar oo kale ahoo markaa waxaweeye markaa sidii daqiiqoo kale noqday uma induruu yowman raaxan dabeedna waxaa eegtaan maalin dabayl badan raaxan waa kasiira riix maalin dabayl fara badan ay dhacayso maalintaa suga fadruuhu nadara marka waxa weeye ay mutacadiga tahay oo mafcuulka tooska u qaadanayso waxay noqotaa intidaar maalintaa la suga fadruuhu saydhiya fi filyammi badda ku saydhiya weliba riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan waxaad samaysaan laba qaybood qaybiya lafii waa burburiseen hilibkii markaa waxabay dambaska noqdayna markaa isagana waa soo qaadaysaan laba nus baa ka dhigaysaan nus badda ku soo shuba kala badhow badh badda ku shuba barhka kale soo hadhayna maalin dabayl badan dabaysha shay an fa shay an lu raaciya dabayshaasi ha kala turto markaysaa midba meel ha ka tuurto nus kalena waxaa lagu soo shubay badda sidaa yeela fadruuhu ku saydhiya filyammi badda ku saydhiya fa facaluu waa sameeyeen fa jamacahu allah ilaahay baa soo ururiyey yacni markaa abuurkiisa isu soo ururiyey oo isu keenay fa qaala lahu allah wuxuu ku yidhaahdaa lima facalta dalik maxaad sidaa u samaysay qaala min khashyatik wuxuu idhi ilaahu waxaan u sameeyey baqashada aan kaa baqanayo aawadeed baan u sameeyey mintu wa tacliiliya fagafara allaahu lahu allah waa u dembi dhaafay allah waa u dembi dhaafay xadiidkan saxaabo kaleoo aan xudayfe ahaynoo soo warisayna waa jiraan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nin ummadii hore ah ayaa markii hore wuxuu ahaan jiray mid camalkiisu aan wanaagsanayn oo waagii hore intaanaan geeridu ku soo xaadirin ka hor wuxuu ahaa midaan camalkiisu fiicnayn waxyaalaha la sheegay waxaa ka mida inuu marka xabaalaha fagan jiray oo kafanta kala bixi jiray xabaalaha cusub ee la aaso marka camalkiisu nin wanaagsan yahay ma ahay laakiin markii dambe dabeeqadii noloshiisa ayuu werweray markii sakaraad kuu soo xaadiray ayuu wuxuu is yidhi dee waxa weeye camal xuno aad samaysaa kaa horeeya saas aawada khatar baad ku sugantahy daed wuu dardaarmaa riwaayadka qaar waxay sheegayaan inuu ubadkiisii ku yidhi aabba sideeyaan idin ahaa aabba sideey ah ayaan idin ahaa waxay yidhaahdeen waxaad ahayd aabba wanaagsan baad noo ahayd aabba wanaagsan ayaad noo ahayd hal arrin maa haddaba idinka codsanaya buuhi maanta arrinkaasi waa maxay waxaan idinka codsanayaa markaa nafbaxoo dhinto maydkayga guba xaabo badan soo ururiya xaabadaa ku shida si fiican u guba marka hilibkii waxaasoo dhani baaba'aan ah lafaha soo qaado lafahana burburiya daxiin ka dhiga dambaskii markaa waxa weeye iyo wixii markaa gubnoodkii soo qaada yacni markaa lafihii la burburiyana soo qaada laba u qaybiya qayb badda ku soo shuba qaybta kalena maalin dabayshu aad u badan tahay dabayshaa raaciya dabayshaa raaciya fa lain qadara allaahu calaya la yucadibunii cadaaban eh, laa yucadibuhu axada min alcaalamiin allah baan ku dhaartay hadduu ilaahay awoodo inuu soo saaro wuxuu icadaabi doonaa cadaabaanu cid caalamiinta ka mida aanu cadaabin buu i cadaabi doonaa inkastoo culammadu isku khilaafaan halkaa mawdica lain qadara allaahu calaya hadduu ii qadara miyaa mise waxa weeye hadduu igu cidhiidhiyo mise waxa weeye hadduu i awoodo ninkani ma wuxuu ka shakinayey marka sidaa la sameeyo inuu ilaahay soo saarayo ayuu ka shakisnaa oo waxaa dhici karta inaad bacsiga iyo soo saarka ka baxsato ma muraadkiisu ahaa mise macna kale uga jeeda bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen inuu markaa hadduu igu cidhiidhiyo markaa macnuhu inuu dhacayo yani lain dayaqa allaahu calaya yani macnuhu markaa inuu dhacayo hadduu allah igu cidhiidhiyo ee qudrada kama shakisnayn culamo badan baa saa maray waayo waxay yidhahdeen qudrada ilaahay in laga shakiya iyadu waa kufri billaah hadduu awoodda ilaahay ka shakin lahaana dee looma dembi dhaafeen waa gaaloobi lahaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen maye waa qudra weeye eraygani waa min alqudra lain qadara allaahu calay qudradii weeye ee qadara oo taqdiirkii a hadduu ii qadaray qadaro oo dayiqo looga jeedana ma aha ee waa hadduu allah i awoodo markaa shaki baa ku jiray siyaaqaana caddaynaya waayo haddii kale muxuu u samaynayaa inuu markaa yidhahdo maydkayga guba marlabaadkana marka waxaa weeye e lafaha tixiin ka dhiga oo burburiya yacni waxa weeyaan wixii markaa gubnoodkii yacni markaa hilibkayga ka gubtay iyo markaa lafahaygii markaa aad burburiseenba kala qaybiyo qayb badda ku soo shuba qaybna maalin dabayl badan dabaysha raaciya waxaasoo dhan maxaa ku kalifay inuu yidhaahdo sameeya soo baxsiga inuu ka baxsado siyaaqu wuxuu caddaynayaa macnaha looga jeedaa inay tahay inuu islahaa haddaad saas samayso min almumkin waxa suuragal ah inaad bacsigiiyo soo saarka ka baxsato macnahaasina waa sida uu u gargaaraayo shaykhulislaam ibnu taymiya aadna ugu nuxnuxsanayo fii bacdi kutubih uuna radinayo aqwaasha kale culamo kale oo marka waxawe iyaguna saa maray waa jiraan oo ibnu taymiya uga horraysay iyo qaar uga dambeeyeyba marka si caama qudrada ugama shakisnayna wuxuu isla haddii sidaa la sameeyo nin jaahila buu ahaayo aan markaa cilmi lahaynoo wakhti markaa fatro oo kale joogay oo dabeedna markaa wuxuu islahaa waxaa suuroobi karta inaad markaa ka baxsato bacsiga inaad bacsiga ka baxsataa suuroobi karta bacdi culamada ka midoo odhanaya waa jiraan eh, sifaadka ruuxu inuu garan waayaa marka hore kufri ma aha laakiin itlaaqaasi sax maha yacni bacdi waxa weeyaan culamada ka mida ayaa waxay leeyihiin aljahlu bisifaati laa yakuunu jahlan bilmawsuuf baa bacdi yidhaahdeen oo haddii sifada la garan waayo macnaheedu ma aha in la sifeeyihii la garan waayo bacdul ashaacira waxaabay soo qaadeen tusaale yar oo waxay yidhaahdeen haddii koox markaa carruuri ay weynaadaan oo dabeedna markaa waxaa la yidhahdo bal aabbihiin sheega oo yidhahdaan aabbahayo waxaa la odhan jiray hebel hebel oo siduu ahaa oo miduu yidhahdo aabbahayo wuu dheeraayo wuu casaa oo mid kale uu lahaa may aabbahay uu gaabnaay uu madoobaa macnaa aabbihi waa isla garanayaan inuu hebel hebel ahaa laakiin waxay isku khilaafeen sifaadkiisii u lahaa marka hadday daatadiisii isla oggol yihiin sifaadkii inay isku khilaafaan oo midba uu si ku sheego sifooyin kala duwan ay ku tilmaamaan inay marka waxa weeye ayna isku aabba ahayn ama aabbahoodii markaa eh, ayna sugayn oo warkaasi markaa yacni uu ka hor imanayo sheegashada ay aabbaha sheegteen macnuu noqon maayo misaal yaroo caynkaasoo liitay soo qaateen qaarkood bacdu laakiin calaa kulli xaal sida saxiixa ahlu sunnu qabaan waxay tahay sifaadka ilaahay garashada la garanayaa waxay ka mid tahay garashada allah la garanaayo haddii sifada markaa sifaadka ilaahay ruuxu markuu ogaado dabadeed hadduu markaa dafirana waa ku gaaloobayaa waatuu imaamu shaafici raximah allahu yidhi ina lilahi asmaa'an wa sifaatin laa yasacu axadan radduha faman raddaha bacda qiyaami alxujati calayhi kafar wa qabla qiyaami alxujati calayhi fainahu yucdaru biljahli allah waxa u sugnaaduu shaafici yidhi magacyo iyo sifooyin cid awoodi kartaa inay inkirtoo diiddaa aynay jirin ya cid inkiri kartaa aynay jirin faman raddaha bacda qiyaami alxujati calayhi kafar ruuxa markaa sifaatka ama asmaadaa dafira marka xujadu ku quntay dabadeed oo sharci ahaan loo sheegay waa gaaloobaya faman raddaha bacda qiyaami alxujati calayhi kafar ku kastaoo markaa sifaadka iyo asmaadaa dafira markay xujadu ku quntay dabadeed waa gaaloobaya hadda qur'aankaba maxaa ku sugan wahum yakfuruuna biraxmaan isimkiyadoo laynoo sheegaayo inkaarka qurayshe ay inkirtay inay tahay gaalnimo waa ism min asmaa illah wa ama qabla qiyaami alxujati calayhi fainahu yucdaru biljahli laakiin intayna xujadu ku qumin ka hor miyaa waxaa loogu cudurdaarayaa garasho aanu garanaynin baa loogu cuduraya faina cilma dalika laa yudraku bialrawiyati wala alfikri wala alcaqli naxwa dalik waayo ogaalka arrinkaa la ogaanayo asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay garashada la garanayaa maaha arrin fakaraad iyo caqli lagu garan kara ma aha waa arrin sharciga laga qaadanayo garashadiisa yacni saas weeye qofkana haddii aan markaa aynay soo gaadhin sharcigii sidaa sheegayey sifadan inay allah u sugan tahay isimkan inuu allah u sugan yahay dee miduu iska garanayo ma aha miduu iska garanayo ma aha marka calaa kulli xaal eh, qudradii si caama ugama shakisnayn waxaa lagu xambaarayaa yacni juz'iyada noocaasa inuu marka haddii saasi ay dhacdo inuu ka shakisnaa in la soo saarayo eh, intaa juz'iyadaas inuu ku saabsanaa shakigiisu saa ku saabsanaa taana garashawaa iyo jahli uu ugu wacnaa marka waxaa laga qaadanayaa ruuxii jahliga in loogu cudraayo wixii aanu garanayn xujaduna aynay soo gaadhin in loogu cudraayo waxay ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanaya xadiiska laga daliishanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxa allah ka baqaya ee haddana macaasi iyo dembiye la yimi allahna ka baqaaya in khashyada ilaahay iyo cabsida ilaahay ee ruuxa markaa loogu dembi dhaafo waxyaalahan uu la yimina waxay ahayd macaasi bay ahayd gaalnimada ka sokayso aan gaalnimo ahayn wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeyana ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doona inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa marka culamada qaarkood markay qisadan sheegayaan waxay dhahaan saaxibu lwasiyati aljaa'ira wasiyadii jawrka iyo dulmiga ahayd kii u saaxiibka ahaa saasay ka cabiraan marka adilada loo deliishaday ka mid tahay alcudru biljahli adilada loo deliishado ayaa xadiiskani ka mid xadiiskani ka mid yahay dardaaranka caynkan oo kaleana inay fuliyaan may ahayn iyaga qudhooda yani marka garasho la'aan baa ku kaliftay fulintay fulinayaan iyo jacaylka aabahood jeclaayeen ayaa marka ku kaliftay inay marka fuliyaan dardaranka wixii marka aan bannaanayn ee dembi ah in marka la fuliyo ma aha waxay noqonaysaa iyada lafteedu fulinta la fulinayaa midaan samafalkii ka mid ahayn rama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa yacni nafci ayuu doonay buu yidhi yacni qasad la'aan laakiin waxa weeye samafalka waxaa ka mida wax markaa waalidinkaarnimo noqonaya yacni markaa sidaas ayaa ka mid ah marka waxay islahaayeen waalidkiin u samafalay islahaayeen laakiin waxa weeye waxay noqotay waxaan markaa sax ahayn in iyaguna fuliyeen marka iyaga qudhoodana waxa ugu wacnaa jahliga ayaa ugu wacnaa waxaa kaloo laga qaadanayaa raxmadda ilaahay iyo fadliga ilaahay siay u waasica tahay ayaa laga qaadanayaa oo ilaahay raxmaddiisu waasica u tahay ayaa laga qaadanayaa halkan waa sheegnay fagafara allaahu lahu allah waa u dembi dhaafay isagoo wax cadaaba aan la marin ayaa allah cafiye u dembi dhaafay dunuubtiina waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimadii weyneed iyo wax gaalnimada weyn ka sokeeyaa loo qaybiyey gaalnimada weyn cidda ku dhimata ilaahay uma dembi dhaafaayo saas aawadeed inuu marka arrinkaa ka shakiyey oo jahli ugu wacnaa nisbadiisa gaalnimo uma ahayn ya oo kuma gaaloobay waayo wuxuu noqonaya macduur jahligaas loogu cudraayo ou kaga baaqanayo gaalnimadii kaga baaqanayo gaalnimadii kaga baaqanayo qaacidaday culammadu yidhaahdaan laysa kullu muwaqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi adilada laga daliishanaya ayay ka mid tahay ayay adilada laga dariishanayo ayay markaa ka mid tahay nooca labaad ee dembigu wuxuu yahay waa dembi ka sokeeya gaalnimada marka gaalnimada ruuxa ku dhinta ilaahay kama cafinayo kama dhaafayo ya gaalnimo yacni cudurdaar ka baajinaya aanu lahayn hadduu ku dhinto ruuxu oo xukunkeedu inuu ku dhaco ka baajinaysa haddii markaa uu ruuxu ku dhaco sidaa ku dhinto ilaahay ma cafinayo uma dembi dhaafayo laakiin wixii gaalnimo ka sokeeyey ruuxa hadduu ku dhinto isagaan ka toobad keenin wa taxta almashiia mashiiada ilahay buu hoos yaallaa wayakfiru maa duuna dalika ay maa duuna ashirki alakbar liman yashaa shirkiga weyn wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa ciduu doono inuu dhaafo xadiiskii cibaada waa kii sii caddaynaya oo macnahaasoo kale tilmaamaaya ruuxaan salaada ilaalin falaysa lahu cinda allahi cahdun in shaaa cadabahu wain shaaa cafa canh hadduu doonana ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonana waa cafinayaa hadduu doonana waa cadaabayaa hadduu doonana waa cafinaya marka waxaa loogu dembi dhaafay waxa gaalnimadii ka sokeeya inuu ku sugan yahay dee ilaahay waa cafiyey khashyadiisa iyo cabsida uu allah ka baqanayo ayuu allah ugu dembi dhaafay marka iyadan la cadaabin ayaa jannadiisaa lagu geliyey halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk